alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu bilownay dersigii alusul halaasa oo dersigii koowaad aynu shalay gallay maantana in sha allahu tacaala aynu sii wadayno waxaynu joognay hadalka imaamu shaafici ayaynu joognay ashaafici waxaa weeye waa moxamed ibnu idriis ibnu cabbaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic alhaashimi alqurashi ayuu sheikhu yidhi yacni wuxuu ka dhashay quraysh buu ka dhashay oo qurashi waxa weeye waa nisbatun ilaa quraysh waxaanuu ahaa haashimi yacni sida macruufkaa reer cabdimanaaf shiikhu uu ahaa reer mutalib baanu ka ahaa ee haashim ibnu cabdi manaaf isagu markaa nasabkiisu ma gelayn ha yeeshee nasabkiisa haashim kale waa ku jiraa oo haashim ibnu mutalib ibnu cabdi manaaf ayuu abtirsadaa laakiin marka aan nasabkiisa la raajicin oo la eegin waxaa la moodayaa haashimkii macruufkaa ah shiikhu inuu u idaafeeyey oo u nisbeeyey baa loo qaadanaya waana sida waagii hore aan u qaatay aan markaa usuulu salaasaha aan markaa dhigay waan idhi marka waxa weeye haashimi sax ma ahee waxa weeye almualibi weeye in la yidhaahdo sida saxda ah laakiin kadib waxaan ogaaday haashim kaleoo haashimkaa macruufka aan ahayn oo nasabka shaafici soo gelayaa inuu jiro waayo shaafici waxaa la yhahay moxamed ibnu idriis ibnu cabaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saa'ib ibnu cubayd ibnu cabdiyaziid ibnu haashim ibnu muطalib ibnu cabdimanaf baa la yidhahdaa marka haashimku wuxuu noqonayaa aabbayaasha uu abtirsanaayo ama odayaasha uu ku abtirsanaayo ka sagaalaad buu noqonayaa muطalibna ka tobnaad buu noqonaya nabigana sala allahu alayh wasalam waxay isugu tagaan cabdumanaaf bay isugu tagaan laakiin marka uu noqonayo ka sagaalaad haashim waa marka magaciisa lagu daro laakiin magaciisa marka laga reebo wuxuu noqonayaa ka sideedaad raafici baaba markaa saddex bayd oo nadmiya ku tiriyey nasabka shaafici oo wuxuu yidhi muxamedun idriisu cabbaasun wa min bacdahumu cuhmaanu ibnu shaafic wa saa'ibun ibnu cubaydin saabicun cabdu yaziida haaminun wataasic hashimun ilmawluudu ibnu lmualib cabdu manaafi liljamiici taabic waxaana loo nisbeeyaa sheikhii markaa raafici la odhan jiray culamada markaa shaaficiyada ka mid ahaa sheikha markaa shaafici waa mualibi weeyaan oo markaa cabdimanaaf buu markaa gelayaa oo weliba markaa mutalibka iyo hashim ibnu markaa cabdimanaaf waxay yihiin gaar bay xulafa u noqdeen waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam banuu haashimin wa banu lmuطalib shayun waaxidun ama lam yaftariquu fi jaahiliyatin walaa islaam banuu haashim iyo banu muطalib waa shay keliya ama banu haashim iyo banu muطalib jaahiliya islaam midna may kala tegina isku mid bay ahaayeen saas aawadeed bay culamada qaarkood yacni markaa banu muطalibkana ay ku daraan inay aalu beytka ka mid yihiin sheikha waxa uu ku dhashay magaalada haza la yidhaahdo haza waa taqaaniin falastiin bay ka tirsan tahay yacni dhulka muslimiinta lagu dhibaateeyo ayay ka mid tahay ilaahay markaa yuhuudda ha jabiyo muslimiintana ha u soo celiyo dhulka markaa ay gaaladu ka haysateen boqol iyo konton markay hijiriyadu ahayd ayuu ku dhashay khaza waxaanu ku dhintay masar iyadoo da'diisu afar iyo konton jir ay tahay laba boqol iyo afar markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay madhabta macruufka ee markaa fiqhiga ahe madaahibta afarta ah ka midana waxa weeye waa sheikha imaamka ka ah hadalkan uu sheikhu ka soo raray low maa anzala allahu xujatan calaa khalqihi ilaa hadihi suurata lakafathum waxay culamo badani u soo naqliyaan low tadabbara annaasu fii haadihi suurati lakafathum ama lawasicathum hadday dadku ku tadabburi lahaayeen oo u fiirsan lahaayeen suuraddan suuratulcasri way ku fillaan lahayd waxaa kaloo loo soo naqliyaa low fakara annaasu fii suurati alcasri lakafathum yacnii culamo badan baana u nisbeeyey oo shaikhulislaam ibnu taymiya ka mid yahay oo ibnulqayim ka mid yahay oo ibnu kasiir ka mid yahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen wax sanada oo markaa yacni asarkaasi uu leeyahay maanu arag bay yidhahdeen sida sheekh xamaad alansaari laakiin sheekha markaa la yidhahdo cabdurazaq albadri waxau yidhi manaaqibta imaamu shaafici ee bayhaqi allifay buu ku sugan yahay asarkani asaaniid wanaagsan ayaana markaa lagu soo weri lafdigiisuna wuxuu ahaaday sida uu ugu sugan yahay manaaqib alimaami shaafici low fakara annaasu fii hadihi suurati lakafathum hadday dadku ka fakeri lahaayeen suuraddan way ku fillaan lahayd marka hadalka uu sheikhu yidhi shaafici baa sidan yidhi waxa weeye waa markaa waa naqlun bilmacna asarka macnuhu ku soo naqlinayee lafdiga noocaas ah ee u soo raray lafdi ahaan uma odhane macna ahaan buu ku soo naqliyey sheikhu waxay ugu fillaan lahaydna waxaa looga jeedaa wacdiga iyo waanada iyo boorinta khayrka lagu boorinayo wa qaala albukhaariyu raximahu allahu alimaamu albukhaari moxamed ibnu ismaaciil saaxibu saxiix waa imaam min aimati alxadiis kitaab xadiis laga qorana kitaabkiisa ugu sixo badan oo saxiixulbukhaariga la yidhaahdo imaamkaasi waxau yidhi ilaahay ha u naxariistee baabun ay hadaa baabun kani waa baab alcilmu qabla alqowli waalcamal odhaah yani cilmigu wuxuu ahaaday cilmigu yacni markaa wuxuu ahaaday odhaahda iyo camalka ka hor ayuu ku sugnaaday bimacnaa doonista la yska doonayo cilmiga ee la amraayo qofku inuu cilmi la yimaado way ka horraysaa inuu markaa khayrka ku hadlo yidhaahdo iyo inuu markaa khayrka camal ahaan u sameeyo labadaba waa ka horraysa waayo intaanu khayrkii samaynin waa inuu khayrkii gartaa haddaanu haddaanu garanin oo aqoon u yeelan muxuu samaynayaa awalan marka ugu horraysa waa inuu bartaa markuu barto dabadeed ayuu markaa camal la iman karaa oo uu markaa camalkii wanaagsanaa fulin karaa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi faclam ogow annahu ay anna sha'na arrinku laa ilaaha ila allaahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane sidaa ogow wastakfir lidembik yacni dembi dhaaf weydiiso allah markaa weydiiso inuu kaa dhaafo yacni markaa dembigaaga fabada'a imaamu albukhaari wuxuu yihi fabada'a wuxuu ku bilaabay ilaahay bilcilmi ay bilamri bilcilmi amarka cilmi la amraayo ayuu ku bilaabay qabla alqawli waalcamali odhaahda iyo camalka ka hor oo istikfaarkii intaan layna amrin istikfaarkii intaan la amrin nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa cilmiga la amray marka istikfaarkiina waa odhaah wey marka odhaahda iyo camalka mid walba waxaa ka horaysa aqoon in loo yeeshaa ka horaysa haddii la yidhaahdo aayadda waxaa ku sugan faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika marka waaw baa laysugu cadfay waawga marka wax laysugu cadfana tartiib ma faa'iidayso oo in labada shay ee wowga laysugu xidhay ee wowga laysugu keenay sida loo kala horsheegay inay u kala horreeyaan kama laasimaysay culammada luqada markaa ay yidhaahdaan marka hadday sidaas tahay halkuu bukhaari ka qaadanayaa inuu cilmigu odhaahda iyo camalfalka labadaba ka horreeyo sawtaa nuxaaddu ay yidhaahdeen wowgu tartiib ma faa'iidayso labada shay ee wowga laysugu cadfay kama dhalanayso ilaaba ilaa inay sidaa u kala horreeyaan ee shaygii markaa horreeyey waa dhici kartaa in la dambeed sheego wow lagu cadfo shaygii markaa dambeeyeyna waa dhici kartaa in la horsheego wow laysugu cadfo labada mid waliba waa suuragalo waa dhici kartaa taa jawaabteedu waxay tahay qaacidadaasi iyaday jirto haddana mawdica daliil markaa sheegaya aanu jirin in markaa shayga la dambeed sheegay isagu inuu horreeyo daliil sheegaya aanu jirin baabkuna uu ku saabsan yahay waxyaalo la yska rabo oo layska dalbaayo daliil markaa sidaasi khilaafsan ku soo aroorayna aanu jirin yacni shayga la hor sheegay yacni waxa uu yahay mid muqadam ka ah shayga la dambees sheegay wahwah la ysugu cadfee wixii qariino iyo daliil kale sheegeen khilaafkeeda taasi waa shay aakhar oo ama muqaarano daliilkaasi faa'iideynayo ama shayga la dambees sheegay inuu horeeyo faa'iidaynayo taasi waa shay kale laakiin wixii aan taal loo haynin qariino kale oo markaa ka leexiso oo inuu markaa sida kale ay u kala horeeyaan amaba ay isku lamaanayeen isku mar ay dhacayaan labadaa shay aan marka ama isku mar ay dhaceen aan loo haynin waxa markaa fiican sida loo kala horraysiiyo in loo kala hormariyo oo waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markuu sacyiga safaynaayey sacyiga markuu samaynaayey bayna asafa waalmarwa nabda'u bima bada'a allahu bih waxaanu ku bilaabaynaa wuxuu ilaahay ku bilaabay sacyi bayna asafa waalmarwa markuu ilaahay markaa sheegaayey oo sharciyeynaayey waxa la hor sheegay oo la hor sheegay safa ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illah waaw baana la ysugu cadfay iyadoo waw la ysugu cadfay sacyiga safa iyo marwo dhexdooda la sacyinayo oo yacni marna safa markaa laga imanayo marwo la tegayo marna marwo laga tegayo oo safo la tegaayo oo wow cadafka la isugu cadfay markaa uu yahay ayuu haddana nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam nabda'u bima bada'a allahu bih waxaanu ku bilaabaynaa wuxuu ilaahay ku bilaabay ilaahay muxuu ku bilaabay markuu saci bayna safa walmarwa sheegay safa buu ku bilaabay ina asafa walmarwata markaa safa waa inaanu ka bilownaa taasi waxay faa'iidaynaysaa haddaan safa laga bilaabin saci bayna asafa walmarwa inaanu ansaxayn marka xadiiskaana lagu sii taageero aayadda markaa dalaaladeeda marka istidlaalka bukhaari wuxuu ka daliishanayaa maadaama cilmiga la horaan sheegay yacnii qariino muqaarano iyo ka ka dambe inuu horreeyo labada midnaba sheegaysa aan la haynin waxaa lagu xambaarayaa ka uu ilaahay hor sheegay inuu masiyo dheeraada leeyahay oo yacni markaa shay markaa dheeraada inuu leeyahay oo horsheega yacni markaa laga qaadanayo taasi waxay tahay waa inuu ka horeeyo cilmigaa la horsheege layna amray istikfaarka layna amray marka waxaa ka soo baxaysa alcilmu qabla alqawli waalcamal caqli ahaanna waa la garanayaayo ruuxa haddii wax laga rabo oo la rabo inuu markaa camal sameeyo daaca ama khayra camalkii haddaanu aqoon u yeelaninoo baranin sidii loo rabay ulama iman karo marka caqliga laftiisu wuxuu faa'iidaynayaa inuu cilmigu muqadam ka yahay oo ka horreeyo camalka iyo odhaahda mid walba taas ayuu faa'idaynaya imaamu albukhaari waa maxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu lmugiira ibnu bardizba albukhaariyo wuxuu ku dhashay bukhaaro meesha la yidhaahdo ku dhashay oo jamhuuriyaadka muslimiintu ku nool yahee soofiyeedku xukumi jiray ka mida halkaas ayuu ku dhashay dadka uu ka isiran yahayna waxay waagii hore ka soo jeedi jireen majuus oo waxay ahaan jireen dadka dabka caabuda ha yeeshee awowgii mugiira ayaa islaamay waa awowgiisa labaad weeye mugiira ayaa islaamay oo muslim noqday markaa farisi baanu ahaa isagoo carab ma ahayn saasaanu ku barbaaray waxaanu dhashay boqol iyo afar iyo sagaashan markay hijiriyadu ahayd ayuu dhashay laba boqol iyo lix iyo konton markay hijiriyadu ahaydna waa dhintay waxaana la yidhahdaa mustajaabu dacwa ayuu ahaa cilmulxadiiskana aad iyo aad buu ugu horreeyey kitaabka u alifayna saxiixulbukhaarigu kitaab xadiis laga alifo laga qoro waa kitaabka ugu sixada badan kitaab la sixa ah lamana qorin lamana qori doono in sha allahu wuxuu yidhi markaa sheekhu raximah اllah iclam sheikha mualifku wuxuu yidhi iclam ogow raximaka allaahu ilaahay ha ku naxariistee annahu yajibu inay waajib tahay calaa kulli muslimin wa muslimatin ruux kastoo islaama labiyo dhadigba inay waajib ku tahay ogow tacalumu halaasi hadihi almasaa'ili waalcamalu bihin kitaabka dadka qaybaya xarakaadka aad waa inay isaga hubiyaan waayo dabacaad badan oo la daabacay laxniga iyo xarakada qaldani waa ku badantay saas aawadeed kitaabkan in la qaybaana waa fiicantao aad iyo aad bay u fiicantay in la xifdiyo oo la qaybo waayo waa kitaab muhim ah matniga in la qaybaa waa muhim marka la qaybayana waa in xarakada la saxdaa oo xarako qaldan aan lagu qaybin iclam ogow raximaka allaahu ilaahay ha kuu naxariistay annahu yajibu inay ku waajib tahay calaa kulli muslimin nin kastaoo muslim ah wa muslimatin iyo gabadh kastaoo muslimada tacalumu halaasi haadihi almasaa'ili waalcamalu bihin saddexdan masalo ee tan ah inuu bartaa inay waajib ku tahay waalcamalu bihinna iyo inuu ku camal fala inay waajib ku tahay ogow aluulaa masalada koowaad ana allaha khalaqana waa inuu ilaahay ina abuuray wa rasaqanaa inuu ilaahay ina arsaaqay wey walam yatrukna aanu ilaahay inaga tegin hamalan xaalaynu markaa hadimo iska nahay ama farakaqaad aynu iska nahay oo waxna layna farayn waxna laynaga reebayn lanana xisaabayn hamalka waxa le waxa la yska sii daayo sida xoolaha yacni marka aan cidina raacin ooddaa laga qaadaa aygaa lagu sii daaya cid soo jeedinaysa iyo cid ilaalinaysa iyo cid bahal ka celinaysaa toonna ma jirto waxaa la yidhaahdaa xoolahaasi waa hamal taraka alibila hamalan marka walam yatruknaa hamalan waxaa loo jeedaa iyadoo aan cid ina wax ina faraysa iyo cid wax inagu waajibinaysaaba aynay jirin iyo wax layna amrayaa midnaba aynu fara ka qaadnahay nahay oo hadimo iska nahay dadka qaar waxay ku itlaaqaan oo soomaalida ka midi ah xoolaha saa la ysaga sii daayo aan cidina raacin waxay yidhahaan xoolahaasi waa hadimo gobollada qaarkood saasaa loo yaqaanaa waa xoolo hadimaa ah bay yidhahdaan yacani waa xoolo aan cid ilaashanaysa iyo cid ceshanaysa iyo cid ilaalinaysa toonna ayna jirin marka innagoo hamalo aan cidina markaa wax ina farayn cidina wax inoo diidayn cidina markaa wax yani ina amrayn oo farakaqaad aynu nahay ilaahay sidaa inagagama tegin oo inaguma dayn xaalaynu sidaa nahay ama walam yatrukna ay walam yusayirna inagama yeelin humalan ay muhmaliina qaar la yska sii daayiyey oo faraha laga qaaday inagama yeelin oo taraka bimacnaa sayara loo laqbeeyo haddii kalena waxay noqonaysaa aan bimacnaa sayaro loo laqbayn xaal bay noqonaysaa hamalan bal arsala ilayna waa inoo soo diray rasuulan rasuul buu inoo soo diray faman aaacahu ku kastoo rasuulka ateeca oo raaca dakhala aljannata wuxuu gelayaa jannada waman casaahu ku kastoo caasiya rasuulka sala allahu alayh wasalam dakhala annaara wuxuu gelayaa naarta waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi inaa arsalnaa ilaykum rasuula shaahida calaykum inaa arsalnaa ilaykum annagu waxaanu idiin soo dirnay rasuulan rasuul baanu idiin soo dirnay rasuulkaasoo shaahidan calaykum markhaati korkiinna ku ah oo idinku markhaati furaya kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula waxaanu idinka rasuul idinku soo dirnay yacni soo diris la mida sidaanu fircawn rasuul ugu dirnay ay irsaalan ka irsaalina ilaa fircawna rasuulan fa casaa fircawn rasuula waa caasiyey oo waa khilaafay oo waa diiday fircawn alrasuula rasuulkii loo diray fa akhadnaahu akhdan wabiila allahu wuxuu yidhi fa akhadnaahu waa qabannay fircawn hudu fircawn bay u noqonaysaa akhdan qabasho ayaanu qabannay qabashadaasoo wabiilan ay shadiidan daran ayaanu qabannay yacni ciqaab daran baanu ku qabannaa loo jeeda saddexa masale hadda uu sheikhu inoo sheegayo waxay ku saabsan tahay masalada koowaad ilaahay baa ina abuuray isagaa ina arsaaqaya isagaana sharaa'icda inoo soo dejiyo ina amraya waxna inaga reebaayo waxna ina faraayo taasi waa hal masalo waa garanaynaa ruux waliba waa garanaya inuu ilaahay ina abuuray aayaadka qur'aankaee ku soo aroorayna waa fara badan yihiin oo allah wuxuu yidhi khalaqa alinsaana min salsaalin kalfakhaar wuxuu allah yidhi walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum aayado badan baa ku soo arooray cid walow makhluuqana ilaahay baa abuuray allahu khaaliqu kulli shay ilaahay waa ka shay kastoo makhluuqa abuuray ilaahay weeyi shay kastoo makhluuqa isagaa abuuray hal min khaaliqin hayr اllah yacni allah oo keliya ayaa wax abuura cid kale oo wax abuurtaa ma jirto daliilka sharcigaa inoo sheegayaa saas u fara badan yaho aayaad badan baa ku soo arooray inuu ilaahayna abuuray daliilka caqligaana caqli ahaanna waa la garanayaa inuu allah ina abuurayo adilada caqligaa waynagii shalay tilmaamaynay aayaadka qaarkood inay tilmaameen am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun ma waxa la abuuray shay khaaliqoo abuuray la'aantii miyaa la abuuray mise yagaaba nafahooda abuuray maya labada midnaba ma jirto iskamay abuurmin iyadaan cidi abuurin ee makhluuqaadka cid baa abuurtay iyaguna nafahooda may abuurin oo caqlan waxaa la garanayaa yacni makhluuqu intaan la abuurin ka hor wuxuu ahaa cadam waxaan jirin marka dee naftiisuu abuuray ma suuragal aha waayo maba jiro shaygu haddaanu jirinna inuu isagu wax jirsiiyaa ma suuragal aha inay iska abuurmaanna ma suuragal ahae ilaaba ilaa waa in cidi abuurtaa odaygii reer miyigaha waa ka yidhi dee saalada yari waxay ku tusinaysaa albacratu tadullu cala albaciir walasaru yadullu cala almasiir saalada yarina waxay ku tusinaysaa neefkii maray raadkuna wuxuu ku tusinayaa maritaankii la maray marka cirarkan xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa leh iyo dhulkan markaa waddooyinka leh iyo baddan mawjadaha leh ilaahay abuuray miyayna ku tusinayn waa ku tusinaysa marka dee macquul ma aha makhluuqani waa iska abuurmay ilaaba ilaa waa inuu khaaliqa abuuray khaaliqa abuurayna weliba waa waaxid waa mid qura waayo haddaanu mid keliya ahayn oo aanu waaxid ahayn nidaamkan iyo habkan iyo yacni sidan u habaysan yahay ee aanu isaga hor imanaynin ee aanu u kharaabaynin ee isku du isugu dubadhacsan yahay u nidaamsan yahay ee aan mar qorraxdii la waayeyn oo aan mar habeenkii la waayeyn oo aan mar waxaweye la kala goynan cirkiiyo dhulkii iyo wax la mida yacni waxay ku tusinaysaa inay cid keliya abuurto waaxid inuu yahay khaaliqa abuura idan dahaba kulu ilaahin bima khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacd marka adilada caqliguna waa ina tusinaysaa inuu markaa khaaliqu inuu allah yahay waaxidna uu yahay ilaahay inuu khaaliq yahayna gaalada wax dafiray waxaa laynoo sheegay fircawn oo waa kii yidhi wamaa rabbu lcaalamiin mar kale waa kii yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri isaga laftiisuna xagga niyad ahaan iyo qalbiga waa ka garanayey inuu ilaahay abuuray waa garanayay afkuu ka dafirayey maxaa u daliila inuu qalbiga ka garanayay ilaahay baa qur'aanka ku sheegay baa u daliila inuu ilaahay qur'aanka ku sheegay juxuud inuu arrinkaasi ka ahaa taasaa u daliila oo allah wuxuu yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum wa culuwa afkay ka dafireen nafahooduna way yaqiinsatay oo si hubaala bay u garanaysay inuu marka ilaahay abuuray aayad kale waatuu ilaahay yidhi qaala laqad calimta ma anzla haؤulaaءi ila rab الsamaawaati wاlardi basaa'ira wainii laadunka ya fircawnu mahbuura muuse markuu la hadlaayey fircawn wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ee fircawnow waad garanaysaa inaan aayadahan aan markaa waxa weeye sido aayadahan inaan cid kale soo dejinin rabbigii cirarka iyo dhulka u rabbiga ahaa mooyaane cid kale inaynay soo rogin ilaahay baan ku dhaartay waad garanaysaa buuri nebi muusena run buu ku dhaaranaya markaa fircawn waa garanayey inuu jiro ilaahay inuu isagu wax abuurona waa garanayay oo allah wax abuuro waa garanayey laakiin afkuu ka dafirayy casriga hadda la jooga ama qarnigii tegayna waxaa soo baxay qolo shuuciye la yidhaahdo oo shuyuuciya oo iyagu markaa yidhi laa ilaaha walxayaatu maadda yacni ilaahba ma jiro oo khaaliq ma jiro oo iyaguna saa u dafiray ayaa jira calayhim lacaa'in allahi almutataabica ila yowmi alqiyaama kullu dalikana waa juxuud iyo dafiraad afka ay ka dafirayaan warasaqanaa ilaahay baa ina arsaaqa qul man yarzuqukum min alsamaawaati waalardi qul illaah xataa mushrik alcarab marka lagu yidhaahdo waryaa cirkiiyo dhulka idinka arsaaqa waxay odhan jireen allah baa na arsaaqa caqli ahaanna waa garanaynaa inuu allah ina arsaaqo waa garanaynaa oo waxa uu yani risiqa uu ruuxu markaa cunayo ama markaa ku intifaacayaa ma aha isagu wuxuu abuuray oo jirsiiyey hadday tahay xoolo nooloo la cunaayo xoolaha isagu ma abuurin oo bini aadamku ma samaysanoo ma abuurina ilaahay baa abuuray oo jirsiiyey hadday tahay sarac iyo wax markaa soo baxa ama khudaar ha ahaadaan ama dalagyo iyo raashimo baxa ha ahaadaane kuwaa laftoodana ilaahay baa abuuray waa dhici kartaa inuu sabab la yimaado ou beerta isagu falo ou midhaha ku guro markaa ku rido yacni markaa midhihii markaa saracu ka baxaayey inuu ku daadiyo ku ridana waa dhici karta oo ciidda ku rogo laakiin yaa soo bixinaya allah baa soo saaraya yaa dhulka u kala jeexaya allah baa eh, allah baa u kala jeexaya yaa korinaya yaa markaa xabuubka iyo waxa uu soo bixinayo iyo midhaha uu soo saarayo yaa ka dhalinaya allah baa ka dhalinaya marka cidda soo saartay waa allah waa dhici kartaa inuu biyeeyo laakiin ininyahan uu ku gurayo marka hore isagu ma abuurin oo ma jirsiin qofka bini aadamku ininyahan ma jirsiin dhulka uu ku abuurayana ee uu ku ridayana dhulka uu ku ridaayana ma jirsiina ilaahay baa abuuray biyaha uu ku shubayana isagu ma keenine ilaahay baa keenay marka maadaama ay sidaas tahay arsaaqdu horraysiya dambaysaba xagga ilaahay bay u noqonaysaayo cidda ina arsaaqaysa waa allah ilaahay inaguma dayn inuu iska sii keen daayey oo khalaqa waa atlaqa ma aha waa qalad ilaahay intuu dadka abuuray iskama sii dayne sharcu u soo dejiyey kitaab buu u soo rogay nebi buu usoo diray waxaana waajib ku ah inay sharcigaa iyo nebigaa raacaan bal arsala ilaynaa rasuula inuu rasuul inoo soo dirayna aayaadka qur'aankuna waa sheegayaan inaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula caqliguna waa keensanayaayo yacni makhluuqaadka abuurista uu ilaahay abuuray inaanu iska sii dayin ee uu takaaliif u diray oo awaamir faray waxna ka reebay caqlan qudhiisa waa la fahmaya waayo haddaan waxna la farin waxna laga reebin xisaabina aynay jiri lahayn maxkamadina aynay jiri lahayn xisaabtan aanu jiri lahayn waxay noqon lahay adduunyada in cabas iyo ciyaar loo abuuray ilaahayna waa ka nasahan yahay inuu ciyaar wax u abuuro ee xikmad baaliga ayuu wax u abuura marka cidda rasuulka adeecdaa jannay gelaysaa cidda rasuulka caasidoo diidaana naar bay gelaysaa oo waatuu ilaahay uu yidhi waman yutic illaaha wa rasuulahu faqad faaza fawza cadiima ku kastoo adeeca ilaahay iyo rasuulkiisa waa liibaanay ama waa guulaystay guul weyn wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi wman yuطic illaha warasuulahu yudkilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawz alcadiim ku kastoo ateeca ilaahay iyo rasuulkiisa wuxuu ilaahay gelinayaa jannooyin ay markaa sunsumayso ama ay sabaynayso hoosteeda durduro ay sabaynayaan xaalay jannooyinkaa gudahooda loo qadaray inay ku waarayaan bay jannaadka uu ilaahay gelinayaan kii rasuulka caasiyaana naar buu gelaya oo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man aba ummaddayda dhammaantood jannay gelayaan kii diida mooyaane kii jannada iska diida mooyaane kii kale jannuu gelaya faqiila yaa rasuula allahi waman ya'ba waxaa lagu yidhi rasuulkii ilaahayow janno in la galo yaa iska diidaya qaala man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam kii a ateecaa kii aniga i ateecaa jannuu gelaya kii i caasiyaana jannadii waa diidey xadiiska صaxiixa nabigu salى allahu alayh wasalam saas yadaa buu yidhi athaaniyatu masalada labaad ana allaha laa yardaa an yushraka macahu axadu fii cibaadatihi ilaahay kama raalli aha an yushraka in la wadaajiyo macahu isaga la jirkiisa la wadaajiyo axadun cidnaba la wadaajiyo fii cibaadatii cibaadada isaga la caabudaayo in cidnaba lala wadaajiyo ilahay raalli kama aha laa malakun muqarabun walaa nabiyun mursalun kama raalli aha in lala wadaajiyo cidnaba cibaadadiisa ilaahay kama raalli aha malak muqarab oo xagga ilaahay loo dhoweeyey in lala wadaajiyo cibaadada ilaahay la caabudayo rabbi raalli kama aha nebi mursaloo la soo diro xagga ilaahay laga soo dirayna in ilaahay cibaadadiisa lala wadaajiyo ilaahay raalli kama aha cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay oo aanu doonaynin in cidnaba lala wadaajiyo ee isaga in loo gaar yeelo uu ilaahay rabo fii cibaadatihi waxaa loo jeedaa masdarun mudaafun limafcuulih ama limansuubihi cala atacdiim waa masder loo idaafeeyey mafcuulkiisi loo idaafeeyey ama mansuub cala atacdiim lagu magacaabo cala sabiili ta'adub oo cibaadadu waxay u dhacaysaa allah bay u dhacaysaayoo lagu caabudaya marka waa xaq ilaahay la gaar yahay cibaadadu waddaliilu daliilka masaladaa u daliilka ahina qawluhu tacaalaa waa hadalkiisu ilaahay uu yidhi wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada wa ana almasaajida amaakinta lagu sujuudo ama lagu tukadaa lilaahi ilaahay bay u sugnaatay falaa tadcuu ha caabudina maca allaahi allah la jirkiisa axadan cidnaba ha caabudina ama falaa tadcuu ha baryina macallaahi allah la jirkiisa axadan cidnaba ha baryina oo ducaa u cibaada waa inaa ilaahay u gaari yeeshaan masalada labaad oo uu sheikhu inoo sheegayaa waxay ku saabsan tahay xaqa cibaadada inuu ilaahay la gaar yahay cibaadada waa xaq khaalis ilaahay u ahoo u saafi ah nebi mursala iyo malak muqaraba iyo cid kale toonna ilaahay lama wadaagto saas aawadeed nebiyada dhammaantood waxaa lala soo diray dadka inay ugu baaqaan allah oo keliya caabuda cid kale ha caabudina saasay dhammaan nebiyadu ku baaqayeen id jaaءathum الrusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah rasuulladii caad ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyey dhammaan waxay ku baaqayeen ha caabudina ilaahay mooyaane cid kale oo allah oo qura caabuda marka laa ilaaha ila allahuna macnaheedu waxa weeye yacni cid xaq lagu caabudaa ma jirto allah mooyaane cid kale haddii la caabudo oo aan allah ahayn baatil baa lagu caabuday xaq laguma caabudin marka noocyada cibaadada dhammaan waa in ilaahay loo gaar yeelaa oo loo keli yeelaa aayaad iyo adillo badan baana u daliila waa ka rasuul weliba odhanayey ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayruh allah caabuda macbuud xaqaan allah ahayna idinma sugnaanin maa lakum maa lakum min ilaahin hayruh ay min ilaahin xaqin hayruh macbuud xaqa oo aan allah ahayna idinma sugnaan markaa sifadii xaqna waa la xadfay saynu dib ka sheegi doono in sha allah waxaa kaloo u daliila nabigu sala allahu alayhi wasalam waa kii ku yidhi mucaad ya mucaadu inaka taأtii qawma ahla kitaabi falyakun awala ma tadcuuhm ilayhi shahaadatu an laa ilaha ilا اllah qur'aankana aayado waafaqsan baa ku sugan qul ya ahla اlkitaabi tacaalow ila kalimatin sawaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila اllaha walaa nushrika bihi shayئa marka allah oo keliya in la caabudo ayaa aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiguba ay ku tusinaysaa rasuullada iyo nebiyaduna ku ijmaacsanaayeen oo dhammaan isku waafaqsanaayeen iyo atbaacu alambiyaa ciddii nebiyada raacday dhammaantoodna min jamiici ahli lmilal waxay isku waafaqsanaayeen allah oo keliya in la caabudo oo aan cid kale la caabudin wuxuu shiikhuu u daliishaday والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا culamada qaar waxay ku fasireen wa ana almasaajida lilaah arladu ilaahay bay u sugnaatay oo nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam wajucilat liya alardu masjidan arlada waxaa layga dhigay meel lagu sujuudo lagu tukado arlada dhammaanteed marka masaajidda waxaa loo jeedaa arlada arlada ilaahay baa iska leh falaa tadcu maca allahi axada ilaahay la jirkiisa cid ha la caabudina kaannahu leeyahay haddaad doonayso inaad cid kala caabuddo ama allaha la caabuddo arladiisa uga dhaqaaq ila arlada ilaahay baa iska leh cidi lama lehe maxaa kaloo soo raacaya dee risiqaad cunaysana ilaahay baa leh hawadaad ku neefsanaysa ilaahay baa leh mulkigiisa uga bax haddii ruux lagu yidhaahdo haddaad doonayso inaad ilaahay cid la caabuddo war horta mulkigiisa uga bax dhulkiisa uga dhaqaaq risiqiisa ha ka cunin ma samayn karaa maya isagaaba mulkiga ilaahay ka mid a ah. waa bidde ilaahay leeyahay dee idan ilaahay oo keliya caabud cid ha la caabudini oo cibaadada isaga u keliye tafsiirun aakhar waxay culammadu ku fasireen wa ana almasaajida xubnaha laga sujuudo ilaahay baa iska leh ee ilaahay la jirkiisa cid ha ku caabudin xubnaha ama cid ha la caabudin ilaahay maadaama xubnaha laga sujuudayaba allah iska leeyahay toddoba xubnood baana laga sujuudaa sida xadiiskii ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam umirtu an asjuda cala sabcati acdum waxaa lay faray inaan ka sujuudo toddoba lafood toddobadaa lafood waa maxay waa labada baabaco iyo labada ruug iyo labada markaa addin farahooda caaradiis caarada faraha addimada in la wada dhigaana laazim ah ta toddobaad waxay noqonaysaa waa wejiga halkaa sujuudda la yidhaahdo ilaa sanka laga gaadho marka la sujuudaayo toddobada xubnood waa in laga sujuudaa weliba sankana waa in lagu daraa meesha laga kibraa waa sanka san kuu taagay soomaydaan maqal ya waa in marka waxa weeye dhulka waa in loo dhigaa iyo boorka yacni marka ilaahay dartii waa in sanka loo dhiga toddobadaa xubnood baa laga sujuuda ama toddobadaa lafood baa laga laga sujuuda markaa ilaahay cid ha la caabudin ilaahay cid ha la caabudin waxaa kaloo lagu fasiray wa ana almasaajida lilah masaajidda mabniyada ah ee cibaadada loo dhisay khaas ahaan in la yidhaahdo rabbi ha ugu shariig yeelina masaajidda laakiin tafsiirkaa waxaa ka fiican labada tafsiire hore dadka qaar waxay moodaan wa ana almasaajida lilahi falaa tadcu maca allahi axada in la diidaayo tacriif iyadoo looga jeedo masjidkii hebel ama masjidkii reer hebel in la yidhaahdo taasi inay tahay mid mamnuuca aayaddana lagu diidaayo bay dadka qaar moodaan laakiin macnahaasi sax ma aha haddaan muraad kale looga jeedin ee tacriif iyo in lagu garto keliya looga jeedo masjidkana marka waxa weeye aan yacni markaa lalahayn waa guri nin leeyahay ama guri reer leeyahay ee laga tilmaamayo waa kii dhisay ama laga tilmaamayo waa ciddii degganayd ee ag degganayd ee u badnayd cidda ku tukanaysa haddii markaa la yidhaahdo masjidkii reer hebel ama masjidkii hebel dhibi kuma sugna waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam masjid buu dhisay masjidkaa waxaa la yhahay masjid arasuul masjidkii rasuulka isagaana ku ku magacaabay inuu masjidkiisii yahay oo waa kii nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa tashuddu alrixaala ila ila halaaثati masaajida masjidii haada baa nebigu yihi wاlmasjid alxaraam wاlmasjid alaqصى riwaayada muslim saxiixa kusoo wariyey wakada riwaayada kale صaxiixaynka la tushaddu الrixaalu ila ila halaaثati masaajida masjidii hada ila akhir اlxadiis wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam ha u safrina oo koorayaasha ha u xidhxidhanina iyo rakuubada saddex masjid mooyaane saddexdaa masjid maxay yihiin masjidii haadaa masjidkayga kan ah nebigu isagaa isu nisbeeyey falaa tadcu maca allaahi axadan hadday diidi lahayd in masjid cid lagu magacaabana masjidurasuul in lagu magacaabona way diidi lahayd waayo rasuulku dee waxa weeye waa addoon ilaahay soo diray ee allah ma aha waa midda kale waxaa jiray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam masjid lagu magacaabi jiray masjidu bani surayq reer markaa surayq masjidkooda hadda qabiil baa lagu magacaabaya waktigii nebigaana la odhan jiray magacaab saas aawadeed bukhaari saxiixiisa waa ka baabaysanaya yacni baab uu ku magacaabayo in masjidka lagu magacaabi karo masjidu bani zurayq dabeedna markaasuu soo aroorinaya masjidkii reer zurayq waa reer hebel masjidkoodii markaasuu dabeedna xadiiskii keenay in nabigu sala allahu alay wasalam fardaha tartansiiyey ilaa masjidi bani zurayq xadiiskaasina bukhaariguu ku sugayay marka wax dhibi kuma sugnaa in la yidhaahdo masjidkii hebel iyadoo tacriif iyo in lagu garto keliya looga jeedo laakiin inuu dadka u diidaayo ama cibaadada ilaahay u diidaayo ama khayrka u diidaayo ama uu mulki isagu sheeganayo